الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد kelmaddu caawa haddii ilaahay idmo allaha weyne waaxidka ah waxay ku saabsan tahay sida ciwaankuba uu ku baxay oo ah almucallimu alwal oo micnaheedu yahay mucallimkii u horreeyey ummadda waxbaristeeda iyo ummadda tawjiiheeda iyo sidii waddada saxa ahayd ama waddada saxa ah loogu hagi lahaa oo dadku u badbaadi lahaayeen diinta si wacan u qaadan lahaayeen iyagoo fahamsan oo cidna aan lagu dirqin qof waliba camal falanayo isagoo jecel sidaa awgeed waxaynu kelmaddan u doorannay maxay tahay waa su'aal la isweydiin karo inaynu ka sheekayno almucallimu alwal mucallimkii u horreeyey ee mubaaragga ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh waxaynu u doorannay dhowr qodob qodobka koowaad waxaa magaaladeennan iyo deegaanka aad ugu batay ilaahay fadligiisa iyo alle subxaanahu wa tacaala doonitaankiisa naxariistiisa iyo fadligiisa madaaristii ama qur'aaniga ahaa ee qur-aanka lagu dhigayay iyo macaahiddii xalaqaadkii cilmiga ee masaajidda ka soconayay waa mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala inay aad u farabateen masaajidii iyo madaaristii quraanka aanka macaahidii shareecada oo mustawiyaad kala duwan leh ama heerar kala duwan jooga kuwa hoose kuwa dhexe kuwa sare xalaqaadkii cilmiga oo iyaguna jira waxaan ku idhaahdaa nicamtaasoo dhan oo jirta oo dadkii shareecadii la barayo oo mucallim iyo mutacalim laysu yahay mid waxbaraya iyo mid waxbaranaya sidoo kale iskuulaadkii ee dugsiyada hoose dhexe sare jaamacadihii shareecada iyo mawaadda kala duwan lahaa funuuntii maadiga iyo sharciga oo aad u fara badan barashadeeda waa ilaahay mahadiis subxaanah wa tacaala waa wax ilaahay lagu mahdiyo oo dadku aanay wada haysan ilaahayna aynu ka baryayno sida khayrku ku jiro inuu ilaahay in waafajiyo oo nafcigooda iyo dheeftooda ilaahay inoo sakhiro inana waafajiyo sidaa awgeed marka in bal aan xusuusinno dadka mucallimiinta ah ee meelaha aynu sheegnay ku hawshaysan bulshada waxbarideeda qaybaha kala duwan ee waxbarashadu ka kooban tahay qaabkii mucallimkii u horreeyey diinta tan dadka wax u bari jiray ama diinta loogu sheegi jiray ama ummad wax loo fahamsiin jiray oo dacwadu ay ku najaxday oo cilmiga shareecadu uu ku hanaqaaday oo ummaddii sharciga u xambaareen oo qorax ka soo bax iyo gabaludhac diintii loo wada gaadhsiiyey iyadoo rasuulku keligii bilaabay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waa muhiimadda koowaad aynuga sheekaynayna muhiimadda labaad aynu mawduuca uga hadlayno inaynu si wacan u ogaano weeyaan sidee u gudanaynaa ammaanadan weyn iyo fadligan cadiimka ah ee dadka barista diinta ama cilmiga iyo aqoonta dadka la barayo maadi iyo diinba hawshan sidee loo gudanayaa oo dacwadda iyo diinta u horayso majaalkeeda waxaan laga maarmaan ah in mucallimkii u horreeyey dib loo jalleeco salawaat ullaahi wasalaamu calayhi qaabkii uu ku waday bahasha si loo fahmo muhiimadda saddexaad ee mowduuca inaynu ka hadalno kaliftay waxa weeye inaynu ilaahay ajar kaga doonno hawshatan hana qaaday ee waxbarista bulshada mandiqada degan ah inaan cilmigeenna iyo caqligeenna iyo dadaalkeenna ayaa waxaan dheliyey laysoran lana tala saaran ujeeddooyin kalena aanay meesha soo gelin ilaahay ajar lagaga doono subxaanahu wa tacaala si ay u noqoto sadaqa jaariya oo adiga kuu socota berri waad dhiman doontaa oo geeri baad ku xukuman tahay markaad dhimato ilaahay hortii sadaqa jaariya cilmi naafica inuu noqdo barnaamijkaas waxyaabaha sababay bay tahay inaynu mawduuca ka hadalno waxaa ka qodobada waxaa sababay mawduuca inaynu ka hadalno hawshaa mar hadii lagu hawshaysan yahay in niyadda la wanaajiyo iyo qasadka iyo hadafka waxbarista bulshada in la saxo oo la hagaajiyo oo atmaacda iyo waxdoonista adduunyo ee dhow ee liidata laga hufo oo niyad khaalisa oo saafiya lala yimaado si camalkuna u tooso khayrkuna u bato nafciguna u ballaadho dadkuna uga faa'iidaystaan diintana u xambaaraan jiilba jiilna uga dhaxlo ilaahayna noogu barakeeyo waxaa ka mid a ah hadafka aynu uga hadlayno mowduuca inaynu nafteenna muraaqabayno oo mucallim waliba iyo arday waliba isagu uu gaadh iska qabto oo aad isu ilaaliyo oo naftiisa la socdo ninka mucallimka ah ama murabbiga ah qaabku wax dadka u barayo iyo qaabku wax u rabaynayo inuu qofku ku dadaalo oo maxaanku idhaahdaa aanan ilaawin naftayada qaabka ay wax u wado inaan la ilaawin oo qofku hoga tusaalayn badan uu ka helo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala taasina waxay keenaysaa qofku inuu aqoontiisa kobciyo niyadiisana hagaajo mawduuca waxaynu uga hadlayna waxaa kamida inaynu ogaano arintan dadka waxbaristooda ah inay tahay arin cibaado ah oo qurba ah dhowaansho ilaahay aad ugu dhowaanaysa ah subxaanahu watacaala sidaynu amilo aynu keeni doono iyo towjiihaad aad ku arki doontaan tarbiya nabawiya ah salawaat ullahi wasalaamu calayh qodobka u dambeeya ashucuuru bilmas-uuliya shucuuran taaman in qof waliba oo ku hawshaysan hawsha caynkaasihi inuu dareemo xilka saaran iyo mas-uuliyadda saaran dareen iyo maxaan ku idhaahdaa eh, dareen aad u dhammaystiran oo aad u dhammaystiran inuu qofkan dareemo xilkan u hayo ee uu wado taasi waxay keenaysaa inuu ka jibo keeno oo ka midha dhaliyo allah hadduu idmo hawshan uu qofku wado ee ah macallimnimada dadka waxbaristooda ah sida ila berri waad dhiman doontaa adduunka waad ka tegi habeenna yar baad joogi doontaa habeenadaa aad joogaysid si waxani u hagaagaan si waxan dadka inaad barashada uga dhigto ahdaaf kale aadan ku xidhin mawduuca waxaynu uga hadli doonnaa amilada rasuulka tusaalayaal badan oo qaabkii tarbiyadda iyo waxbaristii nebigu ahayd oo nusuus ah baynu keeni aad u fara badan insha allahu keeni mawduucina caawa ku ururin aan jecen lahay hadduuse ku ururi waayo waa arki doonnaa insha allahu tacaala waxyaabaha ugu weyn ee qofka mucallimka ah ama wax rabaynaya ama ummadda waxbaraya hortaagan la doonayo inuu fahmo waxaa ka mid ah nebiga taariikh nololeedkiisii calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan dhinaca tacliinta iyo waxbarista bulshada hagidda iyo hanuunintooda iyo sixidooda la saxayo nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa axsanu nnaasi tacliiman wa axsanuhum tawjiihan dadka qofka ugu tacliim wanaagsan waxbarid marka la yidhaahdo almucallimu lwal buu nebigu ahaa almucallimu naajix buu ahaa nebigu aha salawatullahi wasalaamu calayh dadka qofka hoga tusaalayn wax tusid u caqli celin sixid hagaajin qofka dadka ugu wanaagsan buu nebigu waa salawaat ullahi wasalaamu calayh ummadda hanuuninteeda haddii ay tahay xiwaar iyo la doodis qofkan waxaanuu ku dhegan yahay oy xun ama gaalnimo ah ama macaasi ah in uu ka doodayo ku qanacsan yahay qaabka loogala doodayo ee looga saxayo qofka ugu wanaagsan buu nebigu ahaa iyo kuqancinteedaba qofka lagu qancinayo waxa inaanay sax sidee baanu nebigu sidaa u ahayn salawaat ullahi wasalaamu calayhi isagoo ilaahayba uu qur-aanka ku yidhi wacallamaka maa lam takun taclamu ilaahay wuxuu ku baray waxaadan aqoon kitaab baa soo dejiyey xikmad iyo sunna laguguu soo dejiyey wacallamaka maa lam takun taclam ilahay wuxuu ku baray waxaadan aqoon ilaahay ku baray subxaana wa tacaala fii suurati nisa alimaamu abari fii tafsiirihi wuxuu leeyahay ilaahay waxaadan aqoon buu ku baray waxaa loo jeedaa min khabari alwaliina waalaakhiriin wma kaana wma huwa kainun wma huwa kaa'inun qabla dalik min fadl اllahi calayka ya muxamed mundu khalaqaka fashkurhu cla ma wlaaka min ixsaanihi ilayk bاltamasuki bطaacatihi wاlmusaaracati ila ridaah wmaxabatihi walzum اlcamal bima unzila ilayka fi kitaabihi waxikmatihi ilaa hadal aad u badan uu sheekhu keenay alimaamu abari fi tafsiirihi uu leeyahay marka dadkii hore iyo dadka dambeba xogtoodaa lagu siiyey in badanoo ka mid ah waxaa aakhira dhici doonaa lagaaga warramay wax badanoo ifka ka dhici doonaa lagaaga warramay waana fadli ilaahay adiga ku siiyey subxaanahu wa tacaala oo bilaabo abuurkaagii ilaahay uu ku risaalada lagugu dhiibay markaad gaadhay nicmada ku mahadnaq baa laleeyahay nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayhi hadal aad u qiimo badan buu tafsiirkiisa aayadda fii suurati nisa ku keenaya alimaamu abari wakadalika alimaam lqurطubi fi tafsiirihi axkaamta ah, eh, qur'aanka tafsiirka uu kaga hadlay uu leeyahay wuxuu leeyahay yacni min asharaa'ici wاlaxkaami wa kana fadluhu calayka kabiira waxaa loo jeedaa ilaahay wuxuu ku baray shareecadiisa axkaamtiis waa la ku baray shareecadii axkaamtuu ku baray abaalka iyo fadliga ilaahay kugu leeyahayna aad buu u wenyahay awgeed ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka mucallimu lwal buu ahaa ilaahay waa hanuuniyey oo waa toosiyey wawajadaka daalan fahadaa alla wawajadaka daalan fahadaa miyaanan ku helin adigoo lunsanoo aanan ku hanuunin maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaanu walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina wa inaka latahdii ila siraatin mustaqiim ma ujeedaa yani mucallimu lwal inuu ahaa bay kutusinaysaa waxaa alla leeyahy subxana wa taala kitaab waxba kamaadan aqoon intaan xilkan laguu dhiibin oo risaaladan laguu dooran iimaan waxba kamaadan aqoon walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaa ilahay nuurkaasu nabiga siiyey salawaat ullahi wasalaamu calayhi ummaddana wuxuu ku hagayaa rasuulku wadadaa toosanee saxa ah fi suurati shura aayadda labiyo konton sidaa awgeed baa dariiqii ummadda ku hagi lahaa baa loo qeexay nebiga salawaatu ullahi wasalam caleh udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan waa ta'alilay subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu caddeeyey tacliimta iyo waxbarista iyo dadka wax la barayo inuu yahay ujeeddada iyo maqsadka gundhiga ah ama aasaaska ah ee ka mid ah ujeeddooyinkii waaweynaa ee nabiga lala soo diray calayhi salaatu wasalam qur-aankaad ku arkaysa laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuulan min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii alaalin mubiin allalle subxaana watacaala ma ujeedaa yacnii allah subxaana wa tacaala abaalka muminiintan uu ku leeyahay buu tilmaamayaa in rasuulkii muxameda alla u soo diray oo axad ka mida iyaga ahoo bani aadama qur'aankii iyo adiladii sharciga kitaabkii ku dul akhrinaya naftoodii akhlaaqdoodii dhaqankooda hufaya oo ahiraya kitaabkii baraya sunnihii baraya xilka shareecada iyo barashadeeda iyo diinta tan intii ka horeysay ummaddu waaba habowsanaayeen dad lunsano hababa ay ahaayeen sidaa awgeed baa nabigu tacliintiisii iyo tawjiihiisii umada wax barayay ee wax u hagaajinaya markaad u fiirsato waxaa isaga ka dhexaysay ummaddan uu diinta u sheegay ama wax barayay xidhiidh aad u qoto dheer baa jiray oo ah qofka naftiisa in la hufo oo qalbiga qofka lagala hadlo oo naftiisa la oo naftiisa sare loo qaado macaalim lkamaal darajo aad u sarrayso qofka in la gaarsiiyo sida aayaddanba ku jirta hadda aynu akhrinay iyo aayadda fii suurati ljumuca ku jirta ee lamidka ah waxaa la mid ah aayadda fii suurati lbaqara kamaa arsalnaa fiikum rasuulan minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum lkitaaba wاlxikmata wayucallimukum maa lam takunuu taclamuuna ba alla leehi subxana wa tacala wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun waxa idinaan aqoon buu nabigu idin baraya oo diin ah oo ilaahay saaad ugu xidhnaan lahaydeen ah oo khayraya dunya walaakhira liannahu huwa almucallimu lwal mucallimkii u horreeyey oo mucallimu waliba inuu ka shidaal ku gooni yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladaad aragteen ee furqaan ah ee qur-aanka kariimka ah waa risaalo aqoon xambaarsan waa kitaab aqoon iyo cilmi xambaarsan waa kitaab xambaarsan fudayd iyo sahlanaan haddana aqoontiisa iyo cilmigu xambaarsan yahay waxaan dadku fahmi karin ma aha waxaan la baran karin ma aha waxaan lagu dhaqmi karin ma aha waxaan maxaanku idha la rumayn karin ma aha waa fududiya haddana waa fududyah oo waa sahlan yah oo xaraj ma leh ummadda alla waa ka fudeediyey subxaana wa tacaala walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min mudakir alla waa tuley subxaana wa tacaala yaa kuwa aan sameeya qur-aankii waa hagaajinay markaase xadiidka alimaam muslim uu soo saaray ee cajaa'ib ah baa nebigu wuxuu ley salawatullahi waslamu aley ina allaha lam yabcanii mucanitan walaa mutacanitan walaakin bacanii mucalliman muyairanadiikaasrasuulku salawat ulahi wasalaamu calayhi ilaahay aniga markuu isoo dirayay ima soo dirin anigaoo ah qof maxaan ku idhaahdaa mashaqo wata qof adag oo aan maxaan ku idhaahdaa aan laba liqi karayn wuxuu wato iyo isagaba ama adayga iyo mashaqada iyo dhibaatada iska doondoona qof caynkaasa anigoo ah ilaahay ima soo dirin alla wuxuu isoo saaray mucalliman muyasiran anigoo dadka qof waxbaraya ah rasuul ummadda waxbaraya ah haddana sahlaya ah mucaad jabal iyo abu muusa alashcari markuu la dardaarmayey yeman buu u diray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu la hadlaya wuxuu leeyahay labadoodii buu la hadlaya yasiraa walaa tucasiraa bashiraa walaa tunafiraa tataawacaa walaa takhtalifaa ummadda u bushaareeya diintani bushaaray xambaarsantah u bushaareeya u fudaydiya ha ku cuslaynina u sahla idinka hawshuu idinka dhexaysa halgamaye khayrkan wadana talada iyo ismaqalka iyo kala dambaynta kala qaata oo ha iskhilaafinaa baa nebigu leey calayh isalaatu wasalaam rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi axaadiistiisa markaad u fiirsato ummadda waxbarista iyo mucallimnimadiisii uu hanuunkan barayay wuxuu ka dhigay bimansilati lwaalid waalid oo kale inuu yahay ilmihii uu dhalay ee aabbaha uu ahaa oo kalebu ummadoo dhan nebigu ka soo qaaday inay yihiin salawatsi wax la doonaya salawatulahi waslamu aleh waxaa caddaynaya xadiidka rasuulku salawatulahi waslm alimaamu axmed iyo abu daawud ay soo saareen sheikhulalbani uu xasan ka dhigay raxmatullaahi calayh baa rasuulku wuxuu leeyahy inamaa ana lakum bal xadiiska fiiri inamaa ana lakum bimansilati lwaalid ucallimukum anigu waxaan idiin joogaa booska aabbo oo kale booska waalidkaan idiin joogaa waan idin barayaa diinta waalid ilmihiisa wax baraya maxaad u malaynaysa waxbuu ka hagranaya hadday tahay dabacsanaan hadday tahay waxbaris hadday tahay la jacayl inuu hore u barto wax inuu hore u kaco wax fahmo waxan qaato dee lama sheegi karo waalidku ilmihiisu wax u rabo anigu waxaan idiin joogaa booska waalidko kale waxbaan idin barayaabuu nebigu leeyay salawaatu wasalaamu calayh waa nebiga tawjiihaadkiisiibay ka mid tahy awgeed nebigu salawaatu wasalaamu calayhi mucallimkii diintan ummadda u sheegayey ayuu ahaa ilaahayna uu ku sifeeye ku taam yeelay kamaal oo dhan sifaadkiiyo tilmaamaha la rabo mucallimka naajixa ah mucallimka naajixa ah ee tacliintiisa iyo mucallimadiisu ay tahay mid guulaysatay ayaa ilaahay ka dhigay nebiga xagga tudhaalka iyo xagga naxariista xagga kudadaalka dadka waxbaristooda hanuunintooda iyo hagidooda iyo hoga tusaalayntooda waad arkaysaa markaasaa fii suurati tawba aakhirkeeda ilaahay wuxuu leeyahy laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim ifaadka la siiyey nebika laguma tilmaamay waxaa idiin yimi rasuul idinka idinka mida idin yimid ama ka idinku fiicanba ah sida qira'aadka qaarkood min anfasikum ka idinku fiicanba ah ama idinka idinka mida idin yimid rasuulkaasi waxaa dhib ku ah oo dhibaysa wixii oo ku adag wixii idinka idin dhibaya waa rasuul mu'miniinta u tudhaal badan u naxariis badan ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala fii suurati tawba aayadda qosidaa awgeed baa ilaahay haddana wuxuu siiyey xujo wax lagu caddeeyo bayaan iyo fasaaxad iyo aftahanimo iyo erayo koobanoo micno iyo murti aad u weyn xambaarsan ayaa ilaahay nebiga siiyey salawatulahi waslamu calayh markaasaa caaisho waxay leedahay kaana kalaamu rasuulillaahi sala allahu calayhi kalaaman faslan yafhamuhu kullu man samicah rasuulku hadalkiisii wuxuu ahaa markuu dadka wax u sheegayo ee waxbarayo ee saxayo ee tawjiihinayo hadal hufan kala dhigdhigan oo hadal la durrubinayo oo la shallabinayo la caydhinayo ama maxaankuraa qalloocan aan la fahmin ma ahayn hadal wuxuu ahaa faslan ah kala hadal aad u faahfaahsan buu ahaa yafhamuhu kullu man samica waxaa hadalkiisa fahmay qof kastoo maqla qof kasta oo hadalkiisa maqla nabigu waa fahmi jiray salawaat ullahi wasalaamu calayh alimaamu abu daawuud baa sunankiisa ku soo saaray asheikh albani fi saxiix sunna abi daawuud xadiidka waa xasan buu leeyay waxaa ka mid a alrifqu bilmutacalimiin usluubka waxaa ka mid a in loo tudho dadka wax la barayo cidda ku hor fadhida adigoo malcaamad joog ama machad joog ama iskuul joog oo madrasad joog oo masaajid fadhi dadka aad wax barayso markaa hor taagan tahay inkastoo meel waliba xaajadeeda gaarka iyo nidaamkeeda ay leedahay haddana waxaa la rabaa tuaal ayaa la rabaa rasuulku wuxuu ahaa axad aad u turis badan dadka uu waxbarayo salawaat ullahi wasalaamu calayh ma garaaci jirin markii qof khaldamo u saxayo markuu cid wax u sheegayo ma garaaci jirin ma caayi jirin ma dacaayadayn jirin ma dhaliili jirin ma xumayn jirin waa u naxariisan jiray waa u dulqaadan jiray tacliimta dadka baristooda hanuunintooda iyo toosintooda waa kanaa waxaa ka mida suwarta rifqiga nebiga axaadiita markaynu fiirinno rasuulka ka sugan ala slaam xadiika muaawiya ibn akam asulami muaawiya ibn alxakam asulami radi allahu canhu wuxuu leeya baynamaa ana usallii maca rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam waqhti anigoo rasuulka la tukanaya id caisa rajulu min alqawmi dadkii tukanayay raggii nin ka ayaa hindhisay buu salaadiina waa lagu jira faqultu yarxamuka allah markaasaan waxaan ku idhi yarxamuka allah ninkii baan ku idhi salaadiina hadda waa lagu jiraa faramaani alqawmu biabsaarihim dadkii baa sidaa ii yara jarjalaco ii eegay buu yidhi <coughs> markaysaa igu yidhaahdeen markaasaan waxaan idhi waa ukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya war hooyadiin idin weydaye maxaan ku idhaahdaa ama hooyada i weydaye war maxaad saa iigu eegaysaa alaadiina haddi wuu ku jiraa fajacaluu yadribuuna biydiihim cala afkhaadihim markaasay waxay bilaabeen inay gacmaha bawdyaha la dhacaan oo maaragtay iyagoo sidii aamusiinayoo kale bay gacanta sidaa bawdyaha ula dhaceen ayuu leeyahay falamaa ra'aytuhum yusammituunanii markaan arkay inay aamusiinayaan oo saa u fahmay laakinii sakatu waaba iska aamusayba falama صلى nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu markuu tukaday fabiabii huwa wa ummii hooyaday yaabbahay baan nabiga dhaafsanayaaye maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsanu tacliiman minhu wixii weli maba gaadhinsoo wada wligey wallaaanan u arag cid wax dad barta oo mucallim ah oo ka waxbarid wanaagsan wallahi baan weligay u arag isaga hortiiyo dabadii weligay ma arag fa wallaahi maa kaharanii wallaahi baan ku dhaartaye ima dirqin oo ima hiifin ima hororin rasuulka salawatullah waslamu calayh walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caayin qaala wuxuu u yidhi inna haadihi salaa salaadatan laa yasluxu fiha shayun min kalaami innaas wareedhe war mucaawiya salaada horta sideedaba dadku waxyaabahay ku sheekeeyaan markay caadiga u joogaan aanay salaada tukanaynin salaada looma ogola innamaa huwa atasbiixu wاtakbiiru wa qira'at اlqur'aan salaada waxaa la rabaa un waa tasbiix allahu akbar iyo subxaan ku jirta iyo qur la akhrinayo iyo afcaashaas weeye hadal kale looma ogola intaa la soco mucaawiyo wax kale nebigu ma odhan baliirimadiis rasuulku salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh alimaam nawowi fi sharxi muslim xadiiska muslim baa soo saaray wuxuu leeyahay fiihi ma kaana calayhi rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam min cadiimi alkhuluq waxay taasi kutusaysaa xadiiska waxaa ku sugan nebigu wixii uu ku sifaysnaa oo ah akhlaaqdii weyneyda ilaahay siiyey ee ilaahay uga markhaati kacay subxaanah wa tacaala iyo tudhaalka qofka jaahilka ah uu rasuulku u turayo waxbaristiisii wanaagsanayd tudhaalkiisii sida saxa ah u soo dhowaynta fahamka cidda uu la hadlayo suu nabigu ugu soo dhowayn jiray salawaat ullahi wasalaamu calayh waa miaal miaalka labaad xadiidka anas ibnu maalik ee macruufkaad garanaysaan wuxuu leey anas ibnu maalik annagoo masaajidkii rasuulka fadhina sal alla alay wasalam nin reer miyiya ayaa yimid oo masaajidkii soo fadhiistay dabeetana rasuulku waa nala hadlayaa masaajidkii baanu joognaa ninkii reermiyiga ahaa reermiyigu suulin la gala iyo waxaa dad suuliyale ma aha aradaa ilaahay waasicay degan yihiinoo bannaankaasi u kortagaan ninkii kaadi baa ku soo dhacday markaasuu de wuxuu is soo xaajo godoo wacdiga iyo rasuulkana ka fogaanin masaajidkuna dhulkiisu de sibirhkan iyo gogashan ma ahayne ciid buu ahaa sarabna waa ahaa gidaarkiisu ama dhis buu ahaa dabeetana ninki intuu xoogaa durkay uun umbu meeho kaasa kaadidii la fadhiistay markuu meeshii la fadhiistay dadkii masaajidka joogay mah mah waar ka daa meesha war maxaad ugu kaajaysaa nin canaanta iyo nin qayliya iyo ninba ninba waxbuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi dacuuhu laa tusrimuuhu wardaaya kaadida ha ku kala goynine wardaaya ha kaajinin meesha ku kaajayna waa xaggee haddaba masaajid la soco kaadidan yaan lagu kala goyne daaya buu nebigu yidhi fatarakuuhu waa ka tageen saxaabadii ilaa ninkii kaadidiisa u dhammaystir waayo hadday ku qayliyaan dhowr cillaba meesha waa iman karta inuu intuu boodo jidhkiisii ku nijaaseeyo kaadidii ila waa socotaa baashi waxay kaloo keeni kartaa in isaga ay xanuunba ku keento oo isku jaro kaadidii waxay kaloo keeni kartaa meel buu iminka ku hayaa nijaasadii inay meelo kale ay gaadho kaadidii bay keeni kartaa oy ku dulduusho meelo kale ku daabato meeshii meel ku urureed keliya bay keeni kartaa dibaatooyinkaas dhan buu nebigu ka hadlaya ka taxadaraya salawatullahi wasalaamu calayh markaasaa ninkiibaa rasuulku wuxuu yidhi bal dawlis biyo ah iyo wadaan biyaah ii keena meeshii baa lagu shubay waa la hagaajay ninkiiba wuxuu ku yidhi war maxaa meesha ugu kaadiday war badow yahu ma war xaggaad ka timi horta adigu war madoqon baa tahay waxaaso dhan nebigu ma dhihi wasalaamu calayh muxuu ku yidhi inna haadihi almasaajid laa tasluxu lishayin min hada albowl walqadr masaajidan aan kaaga warrame uma habboona kaadi iyo saxaro iyo qurun iyo qashin meeshan meel u habboon ma aha goobteedii ma aha inamaa hiya lidikr illaahi caza wajal wsala wa qira'at lqur'an waxaa lagu talagalay ilahay in lagu xuso salaad lagu tukado qur-aan lagu ahriyo markaas rasuulku saa samiye salawatullah waslamu calayh ninkii intuu cadhooday allaahuma arxamnii wa muxammadan ilaahayow aniga imaam maxamed noo naxariiso cid kaleba ha u naxariisan nimankii ku qayli ugu yaracadhaysan yahay mogta anigii nabi maxamed mooy cid kaleba ilaah u naxariisan yacni isluubkii nebigu wax ugu sheegay ayuu maxay buu ku qancay markaasuu ku qabow qalbigiisu ku macaanaada ilaahu aniga iyo maxamed u naxariiso cid kalaha u naxariisan markaasuu nebigu wuxuu yidhi shay waasica oon dee naxariistii ilaahayoo ballaadhan ayaad innaga inaku soo ururisay buuri naxariista waa waasice innaga haynagu soo ururin buu nebigu salawatullahi ninka cadhadiisiina waa dejinaya nebigu salawatullahi wasalaamu calayh xadiiska bukhaari muslim baa soo saaray xadiidka saddexaad ee miaalka ah waa xadiidka abu hurayra radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaa nin baa rasuulka maalin u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi halagtu ya rasuul allah qaala wamaa ahlakak waa halaagsamay rasuulka ilaahay nin halaagsamay oo rogmaday baanahay war maxaa kugu dhacay oo ku halaagay qaala waqactu cala imra'atii fii ramadaan iyadoo ramadaanaytoo la soomayo anna aan soomanahay ayaan islaantii ku tala xumoobay oo hawshaasi dhacday waayahay qaala hal tajidu maa tactiqu bihi raqaba wamaa tuctiqu raqaba waxaad ku xorayso qoor ma qoor waxaad ku xurayso ma heli kartaa qaala laa qaala fahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni war laba biloodoo xidhiidhan uu awoodi karayo maxaanku idhaahdaa howlahaaso dhan ma awoodi karo ninkii ninkii waa iska fadhiistay nebiguna waa iska aamus haddaba oradoo tagdee ardada ilaahay aad maxay ka agdhigay nin adaan afaha ku ciyaaray nebigu ma odhan waa ka aamusay nebigu marka xal u raadinaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidii ninkii isagoo fadhiya baa nebiga waxaa loo keenay sallad lagu sido maxaanku idhaahdaa timir lagu sido ayaa loo keenay soddon saacoo timir ah ay ku jirtaa nabiga loo keenay salawatulahi wasalaamu calayh markaasuu yidhi tasadaq bi haada war baatan qaado oo orodoo sadaqayso kafaaragud ha kuu noqotee orodoo sadaqayso siladii dameerka lagu waday markii la keenay markaasuu wuxuu yidhi afqara minaa ma annaga naga saboolsan baan siiyaa walaahi cid iga saboolsan magaalada madiina aqal kumaba yaalla aqalkayga ka saboolsan managaa dab shidanaba ilaahay adna cid sii baad leedahay rasuulku intuu dhowl la caddeeyey oo qoslay calayh salaat wasalaam ayaa wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh fadaxika annabiyu sala allahu calayhi wasalam xataa badat anyaabuh nebigu intuu ilaa miciihiisii muuqdeen buu nebigu qoslay salawatullahi wasalaamu calayh idhab faacimhu ahlak orado haddaba qaadoo reerka sii buu nebigu bal carruurtii islaanta siiso orad buu nebigu yiri salawatullahi waslamu waa tacliimta qaabka dadka nabig wax u bari jira iyo diinta salawaat ullahi wasalaamu calayhi bay keenaysaa garaac iyo ul iyo inkaar iyo habaar iyo nacdal iyo ciqaab iyo cadibaad iyo ma jirin waxaas usluub bay ahayd mararka qaarkood waa dhici jirtay xagga dambe darsiga ku arki doonnaa marmar inuu adkayn jiray asluubka waa dhici jirtay haddii markaas dee ay sida kale wax ku socon kari waayeen laakiin taaqudheedu xikmad bay leedahayoo amaladeeda waa u tegi doonnaa ninkani nebigu u yimid isagoo aad u wareersan oo dembi galay oo dhibaataysan isagoo faraxsan buu meeshii ka tegey waxyaabaha nebigu dadka wax ku beri jiray waxaa ka mida altawjiih ah hayru lmubaashir dadka inuu saxo oo tawjiihiyo isagoo aan qofkii abbaarayn waryaa hebel maxaad waxaa u samaysay waxaa maa iska dayda isagoon dhahayn laakiin addanaan waxba ka tegay nebigu cidna ma abbaarayo wixiina waa dawaynaya waxna ka tegi maayo usluubkiisa nabiga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo de qofka naseexada aad markaad qofka u naseexaynayso dadka hortiisa inaad ku ceebayso naseexa maaha imaam shaafici baa odhan jiray nasixatu amaama annaasi fadaaxa dadka hortiisao de naseexa le waree waxma iska daysi waxaasaad ku jirtaa caynkaasaate waa fadeexada naseexa maaha buu odhan jiray alimaam shaafici sidaa awgeed waxaa ka mida nebigu tacliim wanaagiisii salawatullahi wasalaamu calayh usluubka u adeegsan jiray markuu khaladka saxayo salawatulahi wasalaamu calayhi isagoo aan ciddii khaladka gashay toos u weerarayn shakhsi ahaantooda iyo waxa caynkaasoo kale ama aan dadka hortiisa ku ceebaynayn ama maxaanku idhaahdaa aan rasuulku dhib kale uba geysanayn salawatulahi wasalaamu caleyh oo cid aan ogaynba dadka in lama wada qof haddii uu khaldamee aan dadka wada tusayn salawatulahi wasalam aleh caaisha waxay leedahay sanaca nabiyu sal allahu alayh waali wasalama shayan farahasa fiih nebigu intuu wax sameeyey ayuu dadkan u ruqseeye wuxuu yidhi waa idiin bannaantay cidii doonta ha samayso fatanazaha canhu qawmun dad baa arrintii ka biyadiiday waxa anagu ma samaynayno yidhi fabalaqa dalika anabiyu sal allahu calayhi wasalam arrintii baa nebiga gaadhay fakhaaba annaas dadku rasuulku u khudbadeeyey wuu khudbadeeyey faxamid allah ilaahay buu mahdiyey alluu ammaanay uma qaala maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yatanazahuuna can اshay asnacu wax anigu aan sameeyey maxaankuaa ka santaagaya oo ka biyadiidaya waa maxay fawallaahi inii laaclamuhum biاllaahi waashaduhum lahu khashyatan rawahu lbukhaariyu wallaahi aniga ayaa waxaan ahay qofka ilaahay ugu badiya oo cid aniga ilahay ga badisaa ma jirto anaa ilaahay ugu aqoon badan oo aqaana wuxuu raalli ka yahay waxaanu raalli ka ahayn wuxuu ogol yahay waxaanu ogolayn ilaahayna anigaa ugu cabsi badan buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam cid ka cabsata marka waxay tusintaa rasuulka ma abbaarin xadiidkiina waa garanaysaano bariira markii maaragtay walaheedii waxaa laga hadlayey tabtaa tab la miduu nebigu uga hadlay salawatullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah usluubka dadka wax la barayo mucallimka laga rabo altacliimu fi lqudwa in kudayashadaadu ay tacliim noqoto adoon dabaashiir iyo jeese intaad qaadatid qofka aayad iyo xadii iyo mawduuc kale aadan u dhigin afkana aadan wax uga sheegin muuqaalkaaga keliya inuu qofka ardayga ahi waano ku qaato labiskaaga dharxirashadaada qaab socodkaaga macaamilkaaga hadalkaaga cibaadadaada isdhowrkaaga inuu qofku kudayasho darsi ah kaa qaato oo qof adigu qudhaada quman inaad tahay waayo ahmiyadda ugu weyn mucallimiinta qaar baan eegaynin inay ahmiyaduba ay ku jirto mararka qaarkood ama ahmiyadaha waaweynba ay ka mid tahay alqudwat alxasana altacliimu fi lqudwa in maaragtay macallinkii ardaygii wax u dhigayey uu maxaanku yidhaha macallinkiisii ku daydo kudayasho wanaagsan oo akhlaaq ay tahay sidaa awgeed waxaa arkaysaa mucallimiinta qaar amaakinta wax lagu barta ee kala duwan ama diini keliya maahae maadiga xitaa ardaygiibuu kala hadlayaa sigaarku waa wax xun yaan sigaarka la cabin kansar baa laga qaadaa intaasoo qof baa u dhimatay barnaamijka caafimaadku waxaasuu sheegay wadan hebel waxaasaa la soo saaray waa caynka kan baregtaamkin isagii baa cabbaya oo fasal ka soo baxo ardaygu marka maqowlkaagiibuu raacayaa mise ficilkaagi qaadku ma fiicna waa xun yahay qaynkan weeye ardaygu waxbarashadiisa isagoo yar hadduu qaad bilaabo dcinkaasuu noqonayaa wuu ka tawjuuhinaya duhurkiina isagaa duubanaya macalinkii mushkilad maaha taas marka meesha maxaa ka maqan altacliimu fi lqudwa ayaa ka maqan <coughs> waxaa ka mid ah maalan in mucalimkii ardaydii uu kala hadlo isbaalkii marada yaan dhulka la dheeraysan hallayska jiro isaga isbaalkii buu jiidaya macalink inuu kala hadlo maxaanku raa shayun wixiina isagii ku jiro marka dee ficilkaagii miyuu ardaygii raacaa mise qowlkaagii buu raacaya ilaahayna wuxuu yidhi fi suurati saf ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allah an taquluu ma laa tafcaluun atamuruuna annaasa bilbir wtansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun fi suurati albaqara aayadda afar iyo afartanaad oo de wanaaggii ma sheegaysaan iyo samafalki iyo khayrkii naftiinni ma ilaawaysaan idinkoo kitaabka ahrinaya war miyaydin inaan caqli lahayn baa ilahay leey xaggaad wax ku wadaan baa la sheegaya nebigu salawatulahi wasalaamu calayhi qudwo wanaagsan oo saalixa buu ahaa ilaa heer ilaahay uu yidhi subxaanah wa tacaala isaga markii lala hadlayay fa bihudaahu muqtadih hanuunkooda ku dayo ambiyadii rusushii hore innagana maxaa layna yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugan dayasho wanaagsan qofkii aakhire rumaysanoo ilaahay rumaysanoo barnaamijkaas waddadaa haya caynkaasaa laga raa fi suurat alaxzaab waxaa arrintaa ka mid ah nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayhi makaarim alakhlaaqi ilaahay sii kaana axsanu nnaasi khuluqa qofka dadka ugu akhlaaqda wanaagsan buu ahaa ilaa uu rasuulku ay ku shabaheen akhlaaqdiisuba inu qur-aanka tahay salawaat ullahi wasalaamu aleh sida ay kudayashadiisu aad ugu cajaa'ibsanayd caaisha markii la weydiiyey akhlaaqdiisii nebiga ka waran qur-aanka ahri bay akhlaaqdiisu waa qur-aankay nebigu wed salawaat ullaahi wasalaamuhu ilaahayna muxuu ku tilmaamay wainaka lacalaa khuluqin cadiim akhlaaq aad ayaad adigu dusheeda ku taagantoo ku sifaysantay baa ilaha yidhi subxaanahu watacaala marka bacd mucalimiin hadaahum allahu jala wacala fi hadihi zamaan wakhtigan marka laega mucalimiinta qaarkood waxaa dhici karta dee ilmihii inuu waxna ka celinayo ama ciddii dee marka uu waxbarayey uu markaa isagina wixii laga yaabo inuu ku dhaco sidaa awgeed marka intifaacu waa yaraanaya waatuu ninkii shaacirka lahaa yaa ayuha arajulu almucallimu hayrahu hallaa linafsika kaana da tacliimi tasifu dawaa lidisiqaami wadidina kaymaa yasixu bihi wa anta saqiimu laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu de wixii inaad dadka u sheegaysad oo daweynayaa leedahay adiguna aad buktadii ku dhex jirto waa balaayo adduun weeyaan taasi waxaa ka mid a usluubkii nebiga dadka waxuu ku bari jiray altacliimu bilxiwaar waliqnaac alcaqli atacliim bilxiwaar inuu dadka waxbarashadiisa waxbarijkii dadka waxaa ka mid ahayd dood isweydaarsi cilmi iyo diin ku salaysan inuu la dood wadaagi jiray qofka u arko inuu shay macsiyo ah oo weyn ama yar macsiyadaas waxay doonta ha noqotee ku mamanoo ku dhegan caqli ahaanna uu rasuulku ka qancin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah baa maalin nebiga u yimid sida xadiidka imaamu axmed uu soo saaray asheekhu albaanina uu saxiixinayo rasuulka yimikaas yaa rasuul allahi idan lii bizina rasuulka ilaahayow waxaan kuugu imi zinada inaad ii fasaxdo dhallinyaraa baana reer melihi sidaa awgeed marka bahashaasaan raba inaan ka fara qabsado zinada ii fasax dadkii oo dhan baa saa u soo eegay dadkii oo dhan ayaa saa u soo eegay markaasay canaanta war maxaad ku hadlaysaa war waxaad nabiga weydiinayso war maxaad meesha la timi waan canaanta wiilkii rasuulku sal maah maah war daaya wiilka iska daaya rasuulku markaasu wuxuu guri sal lay slm udno soo dhawow soo dhawow xaggaas gole markaa taagayn soo dhawow dadkiina waa ka aaminsiiyey fadanaa minhu qariiban xoogaa yar buu rasuulka u soo dhawaaday rasuulku suu qancinaya fiiri wuxuu la bilaabay inuu dood la galo wuxuu ku yidhi atuxibuhu liummik hooyadaa ma la jecesha hooyadaa in laga sinaysto ma la jecesha qaala laa wallaahi jacalanii illaahu fidaa'ak hadii wiilku gaal maha ogow waa wiil muslim ah oo saxaabi ah weeyaan nin gaal ah admoodina ninka waa nin muslim ah laa wallaahi jacalanii illaahu fidaa'ak ilaahay haygu kaafurtee maya qaala walannaas yuxibuuna liummahaatihim marka nebigu wuxuu ku ogow dadkuna hooyooyinkood in laga zinaystaa ma jecla isagoo adigu hooyada in laga zinaysta ma nicbid haa dadka oo dhan waa kula mid nin hooyadii in la taabto ogol ma jiro marnabaad rasuulku wuxuu ku yidhi afa libnatika gabadhaada mala jecesha dad gabadh reer yeelato gabadh dhasho oo gabadhu qaangaadho in laga zinaysto gabadhaada ma la jecesha qaala laa wallaahi yaa rasuul allah may wallaahi rasuulka ilaahayo jacalanii illaahu fidaa'ak qaala wala nnaasu yuxibuunahu libanaatihim dadkuna waa caynkaasoo nin gabadh uu dhalay in laga sinaystoo la taabtaa ogoloo jecel ma jiro su qancina nabiga fiir salawatullah waslamu alayh markaasuu wuxuu ku yidhi afa tuxibuhu liukhtika walaashaa mala jecesha in laga sinaysto qaala laa wallaahi jacalani illaahu fidaa'ak may rasuulka ilaahayo markasuu nabig wuxu sl alay wasalam wala nnaasu yuxibuuna libanaatihim dadkuna gabdhahooda liakhawaatihim ni walaalahood gabdhuhuna ragguna gabdhaha walaaladooda lama jecla lama jecla buu nebiguuri salawatulahi wasalaamu calayh ma la jeceshahay gabadhaada maya habaryartaa in laga zinaysto ma jecesha maya wallaahi nin habaryarta in laga zinaystaa jecel ma jiro eeddadaa in laga zinaysta ma jecesha may dadkuna waa kula nin eeddadii laga zinaystaa jeceli ma jirto waayo dumarku waa mida ku dhashay iyo midkuu dhaxday iyo midkuu habaryara iyo midaad dhashay iyo mid ku eeddaa waaba intaas sooma hade intiiba nebigu soo ururima sal lla alay waslam miyaad jeceshay in laga zinaysto may dadkoo dhan ma jeclo ogow eedooyinkood in laga zinaysto markaasuu nebigu fawadaca annabiyu fawadaca yadahu calayhi markaasuu rasuulku gacantiisa ninkii laabta ka saaray riwaayadka qaarkood korkuu ka saaray bay yidhahdeen riwayadka gacanta wa qaala allaahumma kfir danbah wa tahhir qalbah waxasin farjah ilaahayow dembigiisa dhaaf oo qalbigiisa hagaajiyo nadiifi cawradiisana ilaahayow ilaali wax xun iyo zino ka ilaali falam yakun bacda dalika alfataa yaltafitu ilaa shayin wixii intaa ka dambeeyey sina iyo warkeedaa xitaa dumarka ma eegi jirin dumarka xitaa ma eegi jirin dumarka oo la eega qudheed waa zina yar ma saalana dumarka xitaa ma eegi jirin oo wax dumar ku saabsan babkooda ma geli jirin suu nabiga u qanciyay sal l slam adiga haddii hadda ninku yimaado ku yidhaahdo warniyahu meelahan magaalada waa ku cusbahay ama habeenaan jooga hudheel baan ku soo degay guryihii dumarka xunxun ee laga sinaysta xogaaga la sii joogay meelaha ma ka dhow yihiin adaa igu dhaanto hadduu kudhihi laha ka war waa la dagaalami lahayd sooma waa la dagaalami lahay haduu kudhihi laha meelahan bahalashii magaca lahaa ee fakin howskii ma ku yaallaa xoogaa lacagaan wataa magaalada waa ku cusub waa midaan la tuntaan raba hadduu ku dhihi lahaa bal ka war waa la dagaalami leh haddana nebigu si u qancinaya fiiri salawatullahi waslamu caleyh illa wuxuu la mid yahay ka u yimi oo yidhi sinada ii fasax rasuulka ilaahi salawatullahi waslaamu caleyh saasuu nebiga u qancinaya marka war bal soo dhawoowo kaale caynkaa ma la jecesh caynkaa ma la jecesh caynkaa suu nebigu u qancinaya fiiri waa qancin qalbigu ka qancinayo salawaatullaahi wasalaamuhu calayh shaka male marka usluubka xiwaarka ah ee cilmiga iyo tudhaalka ku salaysan inuu ka xeel dheeryahay usluubka tacliimiga ah tawjiiha mubaasharka inuu kasii xeel dheeryahay markaasoo kale waxaa ka mida ah atacliimu bitikraar dadka marka wax la barayo altacliim bitikraar in dadka wax loo baro si ku celcelis ah isku maskax maaha isku xifdi maaha isku faham ma aha qofbaa hadalka u horeeya markiiba qaadan ku dhacaya qof baa ilaa saddex jeer afar jeer shan jeer marka lagu celceliyo dhahaa marba wuu sii fahmaya marka lagu celceliyaba marka rasuulku waxaa ka mid ah qaab tacliimeedkiisii inuu ku celceliyo waxaan dadka uu baraya oo kelmadda ku celceliya si loo fahmo taasaa marka cilmiga ay rasuulkiisa iyo aad ugu fiican anas ibnu maalik wuxuu leeyahy kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalam idaa takallama bikalimatin rasuulku wuxuu ah markuu kelmad ku hadlayo qaala wuxuu odhan jiray ala unabi'ukum biakbari alkabaa'ir saddex jeer alaa unabiukum biakbar lkabaa'ir alaa unabiukum biakbar lkabaa'ir war ma idinka warramaa dembiyada waaweyn dembiyada waaweyn ka weyn ma sheega ma idinka warram dembiyada waaweyn ma sheega kuwa waaweyn ma idinka warram saddex jeer qaaluu balaa yaa rasuula allah sal alla aa rasuulka ilah noo sheeg alshraaku wa cuquuq lwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas ilaahay oo cibaadadiisa cid lagu lamaaneeyo oo wax laga siiyo waa kow waalidkii ku dhalay oad ku caasisana waa labo ta saddexaad rasuulku hadalladaa markuu lahaa suxulkuu rasuulku u jiifaye waa soo fadhiistay alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur waa ku celcelinaya waroy markhaati beenaalaha iska jira war markhaati beenaalaha iska jira war markhaati beenaalaha iska jira buu nebigu le sal lay zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat rasuulku kama zuul inuu ku celceliyo ilaa aanun isnidhi alla haddaba mu iska aamuso yani waa turid nebigaay u turayaan hadaliyo hadaliyo nebiga waa ama ku xiiqaa hadalka badan oo ku haraadaa bay ka maaragtay ka damqanayaanoo haddaba la fahanyahe muu iska aamuso bay leeyihin laytahu sakat alla mu iska aamuso tikraarkaasi ku celcelintaasi faa'iidooyin badan oo la rajaynaya dadku inay fahmaan oo ay nebigu uga gol lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo saamayn aad u qoto dheer waxaa ka mid ah qaabka tacliimta iyo waxbarista altacliimu biاdacwati ila اtafkiir wa icmaali اlqalbi altacliim bidacwa dadka diinta marka loo sheegayo oo la barayo in lagu baro ila tafkiir maxaa loogu yeehay addacwatu ila tafkiir shay diiniya la rabaa in loo sheego maskaxdoodaa la rabaa in la furfuro marka oo maskaxdoodu ay shaqayso shaygaas suu si fiican ugu duxo qaabkii maskaxdooda u shaqayn lahayd baad ugu sheegaysaa marka shaygii oo caqligooda u shaqayn lahaa waayo arrintaasi mucallimka naajixa ah waxaa lagu fahmayaa ardayduu su'aal weydiinaya cidduu wax u dhigayo su'aalo soo saaraya jawaabta iyagu u daynaya marka suaashii su'aasha caynkaasa maxay tahay midba fartuu taagaya adigu haye adigu haye caynkan waa caynkan marka qofka xitaa markuu garan waayo ma dhahayn sal l slam lama dhihi maayo ata mucallimka waxba maa taqaana adagi damiin baa su'aal kama jiran waxaa la dhihi maayo hadduu xitaa khaldo maxaa la odhanayaa sidaa hebel u sheegay si ka duwan u sheegaya eeg mujida hebel siduu u sheegay si ka duwan u sheegaya baa la dhahaya waxba maadan yeelin jawaabteedana weli inay ku taagantahayna waa tilmaamaysaa qofkiina waxba maadan waa fiican yahay hebel su-aasha waa jawaab waa fiican yahay war si ka duwan yaa u sheegaya baa la dhahay si ka duwan yaa u sheegaya su-aasha ardayga waxaa mahanku wixisoonaya waxaa laga yaabaa inuu dib isu gocdo oo oo yidhaahdo sida ka duwanee la sheegayo talo sidee ahayd saasay ahayd saasay ahayd inuu yidhahdo lagadaad tira war nagaa waad waxaa ma taqaanid weliga waxaa ma ansixin qac mooralkaa jabaya markii maba soo kacaya ilmihii ma fekeraya maskaxdii kama shaqaysiin karayo markaasaa ilmihii waxaa weeyaan hadhow waa laga in la hado damiin wey waxbaran maayo waa ilmahaad qalbada jibisay adigu muxuu waxbarta qalbiga jibiyey ninkane qalbigiisa dhis qofkan isagoo saliima oo caqli leh oo muslima baa la dhalay oo laguu keenay oo muslim ah haddaa adigu faash u qaatoo gogoyso sida kale muxuu xifdinayaa adaa la dubtaagan bahalkii faashkii maalinba cad baa jaraysaaye ma soo kacaya qalbigiisii marka inaad ka qayb qaataa lagaa rabaayo aad ogaatid inuu qofkan adiga kula mid yahay oo aad wax yar un dhaantid oo midka aad u sheegaysid dareenka markaa oo aad waxaa soo marte oo u damaqda sida jidhkaagii oo kale ama ilmahaagii oo kale naftaadii oo kale nafta inaad ka soo qaadid waxaa laga yaabaa adigaagan wax u sheegaya inuu ilaahay agtii kaaga khayr bato inuu diinta iyo khayrka iyo cilmiga kaaga fiicnaado inuu kaaga dadaal bato inuu kaa aqoon wanaagsanaa baa dhici karta hahagran marka adigu wixii tamartaada dadaalkaaga ah u dadaal markaasa rasuulku salawatulahi waslm usluubkiisi waxaa ka mida ah dadka caqligooda ka shaqaysiiyo wuxuu u sheegayo xadiidka saxiixa ee bukhaari muslimba soo saareen ayaa imaam bukhaari saxiixiisa wuxuu leeyahay cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi rasuulkaa maalin wuxuu yidhi annagoo la fadhinna aabbahay baa golaha fadhiya buu yidhi anigaa fadhiya abubakar baa fadhiya rag badan oo saxaabaha meesha fadhiya markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawatulahi wasalaamu calayhi waxaan idin weydiiyey inna min ashajari shajaratun laa yasqutu waraquhaa wa inahaa maalu lmuslim faxadiuunii maa hiya maxaan idin su'aalay dhirta miyiga iyo dhirta baxda waxaa ka mida geed gu'iyo jiilaal abaar iyo aaran caleenta kama dhacdo caleentiisu waa qoyanta abaar iyo aaran diraac iyo barwaaqo iyo roob iyo roob la'aan geedkaa caleentiisu waa qoyan tahay oo caleentu kama dhacdo qofka muminku geedkaasi la tusaale yahay ii sheega buu nebigu s saxaabadii dee dhirtii lagu baahay ninba geed buu sheeg waa geedkaa hayayaa geedkaas weli ma aha yaa kale waa geedka waa geedka waa geedka ninba geed buu sheegay saxaabadii rasuulku de ka shaqaysiinayaa maskaxdooda iyo caqligooda inuu shaqeeyaa la rabaayo dadka kan maskaxdooda waxbaa ku duugan inay marka maskaxdu furfurantaan maskaxdooda ka shaqaysiiso oo aad rogrogto maskaxdu way shaqaynaysaa haddaad dhaqdhaqaajin weydo laakiin halkaasay fadhinaysaa ma dhaqdhaqaaqaysa baashu haddaad rogrogto laakiin waad shaqaynaysaa waad soconaysaa horumar bay gaaraysaa way kobcaysaa maskaxdu way fikiraysaa waxbay goconaysaa waxbay alifaysaa <coughs> waxbay keenaysaa waxbay kala shaandhaynaysaa marka dambe dadkii fawaqaca annaasu fii shajari albawaadi raggii meesha fadhiyey dhirtii lagu yaacay ninba geed buu sheegay waa geed hebel waa geed hebel waa geed hebel ninba geed buu sheegay ila nimanka reer miyi ahaan cabdulahi bin wuxuu yidhi wiil yar buu ahaa oo aan qaangaarin waxaa markiiba naftayda gobo ku yidhi oo qalbigayga ku soo dhacay buu yidhi annaha nakhla geedka timirta inuu geedkaasi yahay ile timirtu ma qalasho soo maogid in ay bakhtido ilahay ugu talagelin caleentooda waa iska qoyanta soma arag markasta qalbigayga waxaa ku soo dhacay wartalow geedku armuu yahay geedkii timirta ahaa armuu caynkaa dadku dadkunawuuna xishoonaya waana wiil yar aabbihiibaa fadhiyo rag culimaha baa fadhiyo saxaabadii wuu ixtiraamayaayo wiilashan eh, dadkeenna hadda iskabalaeg oo kale maaha innagood waa iskabalaegna ninkii shalay miyiga ka soo gale kubkuboodhlaha ahaa ee mancaamada loo bilaabay ee alif waxmalay ba hoosquaale loo bilaabay ee bismilaahi loo dhigay iyo kii labaatan sane bahasha kusoo jiri iyo konton iyo soddonkii kusoo jiri kulli waa isleegna isleegna maanaa agga da'da maaha kabahana maaha dharkana maaha ee waa isgarab ordaynaa ninba nin wax uma ogola waa waxa in hayste u wareersannahay wey qof walba moogtahay miisiyadiisa iyo miisaankiisuu leeyahy sidaa awgeed ba marka waan aamuso waan xishooday buu yidhi waa geedka timirta inaan idhaahdo waan ka xishooday dabeeto dadkii markay ku baaheen ayaa waxay xadinaa maa hiya ya rasuul allah rasuulka ilaahay garan weynaya haddaba noo sheeg muxuu geedku yahy qaala hiya nahla waa geedka timirta ah inaa ilaa maba timirta madiine ka buuxda maanta o dhan garan weyna meel walba ku taalla ee agtooda taalla ila timirtu moogta waa geedkay beertaan cuni jireen baa madiinana de afkaasi ka maraysa agtoodayba ku taalla masaajidka agtiisa ku taalla maantao dhan waxaanu garan weyne oon miyiga ku faafnay ila geedkaa timirta ahayd waa qofka muuminka waa caynkaas nebiga sal slam sidaa awgeed baa rasuulku muxuu sameeyey marka majaalkiibu iyaga u daayay say u fikiraan oo maskaxda uga shaqaysiiyaan oo u keenaan u daayay sidaa awgeed marka waxay keenaysaa qofku maskaxdiisa ka shaqaysiiyo oo ardayda marka wax loo sheegayo ninbaa maalin wuxuu nagu yidhi mucallim noo ahaa nin odayabaa noo yimidoo meelnau soo booqdo mas-uul dowladda ka ahaan jiray markaasuu su'aalna weydiiye subaxii annagoo shirsan waxaan idin weydiiyey xubinta qofka bani aadamkaa jidhkiisa ugu geesisan yaa ii sheegaya waa taabuurkii baan taaganno ardaydii dugsigii dhexe dugsigii hoosaa la wada taagan yahay boqolaal baa safan taabuurkii xubinta qofka baniaadamka jidhkiisa ugu geesisan qofba meel buu sheegay aggan wey aggan wey aggan wey maaha markii dambe on garan weyna noo sheeg wuxuu yidhi waa gacanta haddii hadda xabad laguu suula gacanta udhigaysaa bu haddii gaari kugu yimaado gacanta may kaa celin karta gaari orday hadduu ku soo galo gacanta udhigaysa xumed bini aadam gacanta u geystan bu annagu maskaxdeena ka shaqaysaynaya mogta marka qofkii waxaa la rabaa ardayda iyo dadka wax la barayoo kale in qofka maskaxaysa laga shaqaysiiyo ninba maalin wuxuu nagu yidhi annaga waxaan maanta ku arkay oo nala hadlayaa mogta mudaris buu noo ahaa waxaan maanta magaalada ku arkay nin ninkaasu iga yaabiyey ninkaasi wuxuu leeyahay eh, lix iyo toban farood iyo afar suul dadko dhan sooma wada lahaa ma qof aan layn baa jira lixiyo toban farod afar suul ma bahalbaa dad qalbaa macallin muxuu yahay ninba waxbuu sheegay maya balka fikara idinku ninkaasaan arkay lix iyo toban farood iyo afar suulle baan arkay qof aan farsu lahayn baa jira wuxuu wadaba macalinkii macalin garan mayna muxuu yahay kaas ma dad qalbaa macalin muxuu yahay kaas marka dambe qof waloo farahaaga tiri koow laba saddex afar wallaahi waa afar laba suul oo macalin waa aniga oo annagoo dhanba fiir waa usluubka yacni waa usluubka ardaygii maxaa maskaxdiisu furfuraya marka maskaxdiisa in qaarta qofka lala dul taagnaado ama ciqaabka maaha ardayga muxuu noqonaya marka malcaamadii buu jeclaanaya macadkiibuu jeclaanaya iskuulkiibuu jeclaanaya mucallimkiibuu jeclaanaya waxbarashadii buu jeclaanaya masaajidkiibuu jeclaanaya soo ma isagoon la dirin buu soo ordaya waxbaa dee ka horray mogta ninka la yidhahdo ibnu qaym aljawsi waxaa la yidhi waa ninka cajaa'ib buu ninkaasi lahaa dadka hadduu doono mar buu ka oohin jiray marna waa ka qoslin jiray sidaa awgeed baa kitaab dhanbaabaa laga qoray xikaayaadkiisii xalqada su u fadhiya wax u ahrinaya markuu dadka inay caajisaan arko xikaayo yar buu u sheega ummaduna ma wada qoslays dadkoo si ah markuu arko mid yar buu u sheega wada ooyayaan kitaab dhan baaba laga qorayo alxamqa walmuafaliin la yidhah soma arag haddaa kitaab ka ahrido adoo keligaa meel fadhiyo bad maanta o dhan qosli alxamqa walmuafaliin waa sheekooyin la ururiyo dadka doqomada ee ahbalka ah ee dhaadhaanka baa lagu ururiyey qisooyinkooda markaas marba qiso yar u sheegi jir marba qiso yar marba qiso yar kitaab cajiib wada makaatibta dhan buu hadiyay alxamqa walmuafaliin hadda waa kitaabadan uu qoray la midtay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa wadaadkii cayd qarani ibtasim iyo laa taxzan iyo buu qoray mogta ibtasim qosol baa la dhoolla caddee markaad yaro caajisto oo maanta dhan wax akhrisooo diyaariso ama aad maktabadda dhulka la soo baxdid adoo iska qoslimin baa arki markaad akhriso waxaa ku yaalla haddana kutubu taariikh buu ka soo ururiyey kutubu taariikhda iyo waxaa ka soo ururiyey ibtasim baa la magaciisaba markaad kala furtid meel uun haddii carabiyadu waxun ku baxsan yihin waad fahmaysaa marka waad ku qosli waxaan uga jeedaa waa usluubkaas alimaam alcayni ali raxmatullah markuu xadiika fasirayo waa shuraxda bukhaari buu ka mid yahay cayniga wuxuu leeyahy fiihi istixbaab ilqaa'u alcaalimi almas'ala cala asxaabihi liyakhtabira afhaamuhum wayuragibuhum fi lfikri xadiiska laga fahmayaa buu yidhi in qofka mucallimkaa ama caalimka ahi waxaa sunno ah inuu mas'alo duldhigo dadka wax u dhigayo si ay si ugu imtixaamo oo fahamkooda iyo diinta iyo fikirkoodana u jeclaysiiyo maxaanku idhaahdaa fahamka iyo waxbaadhista ibn xajar oo kale caleyh raxmatullah mawduucan maraajici buu leeyahy aan hadhow sheegi doonno kitaab la yidhaahdo annabiyu mucalliman <clears throat> annabiyu mucalliman la yidhaahdo ayaa lagaga soo naqlaya ibnu qayim wuxuu leeyahay alamhaalu wاlashbaahu fiihi darbu اlamhaali wاlashbaah liziyaadati اlafhaam wa taswiir اlmacaani waxaa ku jira xadiidka kan tusaalayaal in dadka loo sameeyo waxyaabo dadka maxaankuwax lagu fahansiinaya si fahamkooda loo siyaadiyo macaanidooda maxaanku la suureeyo macaani fiican si cilmigooda iyo dihnigooda iyo qalbigooda cilmiga ugu sugnaado fikirkooda dhan walba buu tilmaamaya waxaa ka mid ah mararka qaarkood tacliimta iyo waxbarista wuxuu adeegsan jiray altacliimu bitarhiibi washidda mararka qaarkood buu si adag oo cabsigelini ay ku jirto ayuu nebigu wax dadka wax u tusi jiray sidaa awgeed baa qofka mucallimka ah ee murabbiga ah waxaa la rabaa mararka qaarkood qaab cabsigelin ah inuu dadka wax ugu dhigi karo oo adayg ah haddii usluubkii dabaca ahaa iyo qaabkii dabacsanaanta iyo jileecsanaanta iyo soodabidda iyo fahansiinta hadduu kaga caana waayo oo dad hawl badan dadku ay yihiin oo aan qaabkaa u soo jeedin oo wax faa'iidaha meesha aan ka waayo ama haddii gafka meeshan uu wax ka dhigayo khalad badani jiro khalad badan uu jiro in la saxa la rabo oo ay suuragal tahay inaan la sahashan karin khaladkan badan dhib badanina keeni karayo rasuulku si adag buu u daweyn jiray markaasoo kale waxaa ka mid a ah xadiidka cumar bn khadaab radi allahu tacala canhu wuxuu le cumar bn khadaab jaaa bikitaabin asaabahu min bacdi ahli lkitaab maalin buu cumar la yimid gole nebigu joogo kitaab iyo qoraal meel warqad wax ku qorqoran yihiin oo nimankii culimmada ahlu kitaabka qaarkoodu ka soo qaatay markaasuu akhriyey faqadiba anabiyu sal allahu alayhi wasalam waa cadhooday nebi sal l slam dee maanta in la soo qaado waxaa lama rey mesha qur'aan baa la la akhriyo iyo waxyigii nebigiibaa meesha fadhiyaba ahlu kitaab waxay mutahawikuuna fiiha yabna alkhaaab mutahawikuun bimacnaa mutaxayiruun war madiintii baad ku wareertay ina khaaabo adiga ahlu kitaab iyo warqadahooda soo qaatae madiintii baad ku wareertay oona fahmi weydeen hadalcumna khaaabo maxaa kugu kelifay wladii nafsii biyadihi laqad ji'tukum biha baydaa'a naqiyatan laa tas'aluuhum can shayin fayukhbiruukum bixaqin fatukdibuu bihi aw bibailin fatusaddiquu bihi wladii nafsii biyadihi low na muusa alayhi salaam low ana muusa xayan maa wasicahu ila an yatabicanii warma waxaa wuxuu nabig uri sal lay wasalam allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay diintan waxaan idinla imi iyadoo cad oo nadiif ah oo aan wax la qarin wax la leexin oo sideedii awsaafiya ah baan idin keen kitaab ahlu kitaab ku ciyaareen baad maanta aniga ila imanaysaa meesha way keenaysa maalin baa meel madrasadoo aan macallin ka ahaa allah u naxariista gabar dhimatay ayaa waxay oo manhajkan takfiirka ku qanacsanayd baa waxay ii keentay risaalo uu qoray ninkan takfiirka madaxdu ahee qardha fadhiya marka arday goor barqinka soo galay ka tahay baan saasaan filaya haddaanan hadda maskaxda ilowsanayn oo markaa asaasiyaadka laga dhiso bay tahay gabadha aniga oo fasal ka soo baxay oo tabaashiirtii iyo isku wata kitaab yaroo xafiiska xaggiisa ku socda bay waxay igu tidhi ii yeedhay marka waxaan filayaa fusuushoodii miyaa la sii mise fasal kale ka soo baxda aad uma xusuusto kitaabkan waxaan rabaa in ardayda loo dhigo ardayda loo dhigo kitaab tawxiidoo fiican weeye aayaad iyo xadiid weeye in loo dhigo ardayda waan rabaa kitaabka marka anigu inaan maqla mooyaane markaa maba aragba balkeen kitaabka muxuu yih waan fiiriyey ninkiibaa markiiba gartay kitaabka qoray waan fiiriyey aayaadka ku keenay aayaadka tawxiidka ka hadlayay iyo xadiid qaarkood baa ku taaltaalla iyo hadale isagu uu leeyahay oo dee uu ayaadka iyo wixiiba ra'yigiisai caqligiisa ku fasirayo ummadda oo dhanba dabka ku shubaya gaalo ka dhigayo saan kitaabkani kitaab ma aha waa kitaab khaldan oo ninka caynkaas iyo caynkaasaa qoray manhajka dadka aaminsan baana isticmaala oo haysta ee kitaabka ma taqaanaayo kitaabka wax aqoon ma u leedahay ha waan aqaanaa waan u bogayo fiican waa halkaasaan kala hadla qofti waan ku yidhi kitaabka kan aad wadatid waxaa kaaga filan kitaabka qur'aanka iyo sharxiis maxaankuhe tafaasiirta ah iyo xadiidtan kale baa kaaga filan kan kitaabka ah maanta kadib madrasadana ha keenin hana la soo gelin lamana imaan kartid dadka waa manhaj loo dhigin baan meesha yaal waan yara canaantay si adag baan u canaantay marka marka marka qaarkood waxaa dhici karta qofku inuu kugu keeno inay kalifto in aad si adag u canaanan karaysid oo si adag wax u dawayn karaysid hadday duruuftu ay keento mararka qaarkood way keeni kartaa <clears throat> wayna dhici kartaa markaas in sidaa mararka qaarkood ay u dhacdo arrintu sidaa awgeed baa nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayhi cumar ibn alkhaaab ayuu rasuulku si adag ula hadlay markaasuu wuxuu rasuulku leeyahay haddii ay shay ha weydiinin ahlu kitaabka hadday wax idinka waramaan oo xaq ah oo dhab ah oo tawraad iyo injiishii aan la duwin ah oo aad beenisaan ama wax baaila ay idiin oo aad rumaysaan sow khatarteeda ma laha markaasuu leeya allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaatae idinku tawraad iyo injiil baad ka hadlaysaane nebi muuse maanta hadduu noolaan lahaa wuxuu ku khasbanaan lahaa aniga inuu iraaco inuu aniga iraaco ayuu maanta ku khasbanaan lahaa nabiyulaahi muusa oo inuu tawraad iyo injiilba anigu waan kaa horreeye hoystaa inuu yidhaahdo kuma filnaateen inuu iraaca laazimku ahaanlay alimaam axmed baa soo saaray ashekh albani xadika wuxuu le darajadiisu waa xasan waxaa ka mid a ah xadidka ibnu cabaas radi allahu tacala canhuma rasulku nin saxaabada ka ah maalin isagoo la fadhiya raggii wuxuu ku arkay kaatun iyo fargashi dahaba oo gacantiisa ku jira rasuulku waa cadhooday salawaat ullahi markaasuu ninkii rasuulku gacantiisa intuu kaatuunkii ka saaray ayuu tuuray markaasuu wuxuu yidhi qofka idinka idinka midihi ma wuxuu u badrheedhayaa si kas ah dhuxul daba inuu qaato oo gacantiisa geliyo miyuu u badrheedhayaa rasuulku markuu intaa yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi buu iska tegey halkaasaa kaatuunkii lagu tuuray dadkii meesha fadhiyaa waxay ku yidhahdeen waryaa hebelow kaatuunkii soo qaado oo rasuulka de xidhashadiisuu kuu diidaya intifaaciisa kuuma diidin waad iibsan kartaayo dee xaaskaagii baad siin kartaayo laakiin dee ragga dahabku waa ka xaaraan inay xidhaan ee soo qaada kaatunkii markaasuu wuxuu yidhi wallaahi qaadan maayo weligay iyadoo nebigu iga tuuray salawaatullahi wasalaamu calayh iyadoo nebigu intuu sidaa iga saaray iga tuuray wallaana u qaadanan weligii yani say saxaabadu ahaayeen marka nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi sida uu usluubka mararka qaarkood u adeegsan jireen way jirtay laakiin ma badnayn mucallimka marka qofka mucallimka ah ee dadka tarbiyadda iyo asaaliibta shareecada baraya asaaliibtaas nabawigaabuu u baahan yahay oo aadka u fara badan oo runtii aan lagu soo koobi karin sadar keliya lakiin waxaanu isku daynaa maraajic inaan sheeg sheegno maala maraajicda waxaa ka mid a ah tarbiyat lwlaadi fi lislaam kitaabka la dhaho tarbiyat lwlaad fi lislaam licabdillaahi calawaan sheekh cabdillaahi calawaan baa iska leh tarbiyatulawlaad fi lislaam baa ladhaha waxaa ka mida wاlnabiyu mucallima nebigu waa mucallim salawaatu mucallim buu ahaa dictor fadli ilaahi dhahiir baa iska leh inuu bakistani yahay baan filaya sheekhaasi fadli ilaahi dhahiir baa la dhahaa waxaa ka mida manhaju tarbiyati اnabawiya liifli manhajkii tarbiyadii nebigu ilmaha yar uu tarbiyeyn jiray maxamed nuur suwayd baa iska leh sheekh maxamed nuur suwayd waxaa ka mid a alasaaliib nabawiya fi tacaamuli maca akhطaaءi الnaas maxamed binu jamiil azaynu waxaa iska leh maxamed saalix almunajid maxamed saalix almunajid baa iska leh waa risaalo aad u fiicanoo la yidhaha alasaaliib الnabawiya fi tacaamuli maca akhطaaءi الnaas waa qaababkii nebigu dadka khaladka ka dhacaya u daweyn jiray salawaat ullahi wasalaamu calayh asaaliibta tacliimiga ah waxaa ka ah ee tarbawiga ah usluubka la yidhaahdo darbu lamhaal hadda qayb baan ka soo baxnay kelmadeenni ahaydoo qaababkii ah halka tusaalayaasha baan bilaabaya marka waxaa jira qaab dadka wax lagu baro ah tusaale u sheegid tusaalaa dadka siinaysa maalkiya tusaalo wax badan baa lagu fahmaa oo qofka mucallimka ahi waa inuu yahay qof tusaalayaal badan bixin kara ardayga siin kara tusaalihii maskaxdaada ku soo dhaca lama rabo tusaale dhow oo kooban oo haddana sahlan baa la rabaa dheer aad soo rabo oo de maarat geela aad soo oo qofku ku wareero lama rabo mid dhow oo sahlan oo haddana kooban baa la rabaa ku bixiso <coughs> sidaa awgeed baa tusaalayaasha dadka in wax lagu baro oo ninka mucallimka ay adeegsado waa shay diinta asal ku leh oo qur'aankay ku jirtaa oo axaadiiay ku jirtaa maalan qur'aanku markuu adeegsanayo tusaalayaasha faa'iidooyin badanna ay ku jiraan ama sunnuhu waxaa ka mida ah attadakur wayaqdat lqalbi ku waantoobid waxaan lagu waantoobo iyo qalbiga qofkoo la baraarujiyaa looga jeeda tusaalaha marka la adeegsanayo sida qur-aankaba ku timi wayadrib allahu alamhaala linnaasi lacallahum haye yatadakkaruun ma ujeedaa dadka ilaahay tusaalayaal buu u samaynayaa bal si ay u fakeraan si ay u fakeraan ama waxay mudan inay fakeraan fii suurati ibraahim waxaa ka mid ah altafakur waalta'amul waannadar tusaalaha waxaa loo in qofku ka fikiro oo u fiirsado oo si wacan wtilka almhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun tusaalayaashaa dadkaanu u samaynay si ay u fekeraan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati alxashr aayadda ko laatanaad waxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa tusaaluhu ziyaadat alcilmi waalmacrifa wuxuu keenayaa aqoon u siyaaduu keenayaa qofka tusaale aad siinayso waxaa u daliila wtilka almhaalu nadribuha linnaasi wmaa yacqiluha ila alcaalimuun maujeedaa tusaale dadka waxaa loogu samaynaya maxay tahay tusaalayaashaas dadka waxaan ugu samaynay waa max micnihii wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ma fahmi karo kuwa aqoonta lema baa fahmi karaa ilahay ley subxaana wa tacaala bacdu salaf waxay odhan jireen kuntu idaa qara'tu maala fi lqur'aani waxaan ahaa marka aan qur-aanka tusaale ku yimi ahriyo falam afhamhu bakiitu calaa nafsii oo aanan fahmin waanu ooyi jiray bay leeyihiin waayo ilaahay muxuu yidhi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ma fahmayo cidda aqoonta iyo cilmiga leh mooyaane waxaa ka qodobka afara tusaalaha waxa loo keenayo tadabburu alcawaaqib qofkan marka wax loo tusaalaynayo cidhibta dambe inuu dib u dhuuxaa la rabaa waxaana layska daayo waxaa jiray oo tusaale idinku filan qoom hebel oo caynkaa iyo caynkaa samayn jirayoo la rogay baa jiray qofkan marka waxaa la dareensiinayaa cidhibta dambe ee keeni kartabu laga qaata wasakantum fii suurati ibraahim fii masaakini aladiina dalamuu watabayana lakum kayfa facalna bihim wadarabna lakum اlamhaal ma ujeeda dadii waxaa degantiinoo joogtaan ilaa adduunkani ummadiba marbay joogtaa ummadna waa tagtaa waxaad degantiinoo joogtaan dadkii aladiina dalamuu anfusahum kuwii naftooda dulmiyey ee macaasiya dunuub iyo gaalnimo iyo xumo la yimid deegaankoodii baad joogtaan laxaaqay watabayana lakum kayfa facalna bihim waxaana idiin cadaaday oon daah idinka saarnayn ciduu ka qarsoonyahayna aanay jirin sidaanu u galnay baa ilahay yidhi wa tacaala sidii loo galay dee baa tusaale aan ka jirin kayfa facalna bihim wadarabna lakum lmaal tusaaanu idinka dhignibaa ilaha leey subxaanahu watacaala fi suurati ibrahim ayad shan iyo afartan sidaa awgeed baa culimada iyo xukamada iyo udabada iyo hore iyo dibba tusaalayaal bay adeegsan jireen nebiga tusaalayaashiisi waxaa ka mida kow tusaale uu nebigu waxyigan loo soo dhiibay iyo risaaladan uu xambaarsanaa dadka markii uu rasuulku u soo bandhigay dadku siday u qaybsameen ka faa'iidaysiga ayuu nebigu tusaale ka bixiyey saddex qaybood ah roob buu ku matelay marka roob cirka ka soo da'ay ayuu ku matelay wuxuu nebigu yidhi salawatullahi waslamu aley xadiiska abi musa alashcari ayaa warran wa xadiis saxiixaynka ku yaala maalu maa bacanii allahu bihi min alhuda waalcilmi kamahali alghayfi alkaiir wuxuu la yahay tusaalihiisu waxa weeye waxa aniga ilaahay la soo saaray diintan iyo waxyigan ah roob aad u fara cirka ka soo da'ay asaaba ardan fakaana minha naqiya oo markaas dhulkii roobkii intuu ku da'ay dhulkii waxaa ka mida qayb wanaagsanoo oo biyihii qabanaysa qabilat ilmaa'a biyihii intay qabatay roobkiin biyihii nuugtay oo qabatay oo qaarna xareedsaa u fadhido qaarna dhulkii ka dhergay fa ambatat alkala'a alcushba alkaiir oo markaa daaq iyo caws fara badan iyo tigaad aad u cajaa'iba dhulkii ka soo saartay waxaa ka mida wa minha ajaadib dhulkii waxaa ka meelo godgodan amsakat ilmaa fanafaca allaahu biha annaas fasharibuu minha wasaquu waracuu meel godanoo biyihii dadka u qabatay oo xoolihii ay ka waraabsadeen oo dadkii ka cabeen oo ka dhaansadeen ayaa ka midoo dadka ilaahay ku anfacay waa laba qaybood qaabka dadku usoo gelaya waa sheegi doonnaaye qolada saddexaad wa asaaba aa'ifatan minha qayb saddexaad oo dhulkii ka midoo roobkii ku da'ay <coughs> oo iyadu sallax ah roobkii ku da'ay mirta ah ee weynaa biyuhu durduray ku dhaafayaan biyo liqi mayso wax ka soo bixi maayaan biyo qaban mayso dad iyo duunyo ku soo gaadhi maayaan ugu iman maayaan soo roobkii dhammaayee ku da'ay durduraa biyahaasi ku dhaafeen waa dhul adag oo sallaxoo biyuhu dhaafayaan walaa tunbitu kala'an daaq tigaad iyo caws soo saari mayso fadalika maalu man faquha fii diin illah tusaalayaasha dhulka aan soo bixiyey wuxuu qofka diinta ilaahay fahmay oo ilaahay uu ku anfacay <coughs> wixii aniga ilaahay ila soo diray facalima wacallama bartay oo dadka baraya wamalu man lam yarfac bidalika ra'san walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi iyo ciddii aan madaxaba kor ugu qaadin oo aan xaggeediiba jalliicinoo eegin oo aan aqbalin hadduu hanuunkii ilaahay la soo diray buu nebigu sal ly slm alimaamu nawowi fii sharxi muslim juska tobnaad safxada afartaniyo sideed kitaabka anigu aan haysto ayaa si cajaa'ib u sharxay xadiidka markaas wuxuu leeyahy midda koowaad xadiidku macaaniduu ka warramaya maqsuudkiisu waxa weeye waa tusaale uu rasuulku ku tusaale bixinayo hanuunkii uu nebigu la yimi ilaahay u soo dhiibay sal alla alay wasalam lagu tusaale bixiyey oo micnihiisu waxa weeye dhulku waa saddex qaybood qaybta koowaad dadkuna waa saddex qaybood dhulkuna waa saddex qaybood roobku helayo dadkuna waa saddex qaybood nooca koowaad ee dhulka ka ah waa dhul roobkii ku intifaacayo roobkii baa dhulkii ku intifaacaya markaasaa dhulkiibaa ku noolaanaya kadib markii ay dhulku dhul bakhtiyo abaaroo mayda dhulku ahaa markaasuu daaqii iyo cawskii iyo caleentii iyo tigaadii baa soo baxaysa markaasaa dadku ku intifaacaya oo midhihii baa laga cunaya oo waa la hadhsanaya oo waa lagu maasha'alloobaya oo xoolihii baa ka dhergaya oo sartii baa ka fuuqayso waa ku naaxayaan oo zaracii iyo beerihiibaa laga beernay waxbaa ka soo baxay waa lagu barwaaqoobaya noocaa koowaad ee caynkaasee dhulka khayrka badan ah waxaa la mid ah dad nooc ka mid ah dadkaasi maxay yihiin waa qofkii hanuunkan iyo diintani ay soo gaadhay ee waxyigan ilaahay nebiga u soo dhiibay intuu soo gaadhay iyo cilmiga kan xafiday oo bartay oo daryeelay uu qalbigiisii ku noolaaday oo ku dhaqmoo ku camalfalay oo dadkii baraya isaguna waa ku intiaacay dadkuna waa ku intiaaceen ma jeeda oo kale isagii waka waa bartay waa xafiday waa ku dhaqmay wamaa sha allah lama fadhiisan haddana muxuu sameeyey ummaddii buu baraya oo u sheegaya oo hagaajinaya ma jeeda dhulka la mida qaybta kood wanawcu aani buu imaamu nawowi raxmat ullah nooca labaad waxa weeye midaan aqbalaynba intifaacba dhulkii waxaa ka qaar roobku markuu ku do'o iyadii roobkii ma anfacayo laakiin faa'iidaa ku jirta roobkii ma anfacayo iyadii oo intay ka dheragto dildilaaci mayso biyii ka dhergi mayso dhulkuarradaasi laakiin intifaac kalea ku jirtaiyo faa'iide kale oo muxuu yahay biyihii bay qabanaysaa meelo godan buu leeyahy waro iyo balliyo iyo toog iyo dooxooyin baa ku yaalla oo biyihii baa loogu imanayaa laakiin dhulku isagu biyaha ma intifaacsanayo oo dhulkaa godana waxaweeye biyuhu ku jiraan muxuu biyaha u hayaa neef u yimaadoo ka iyo dad u yimaadoo ka dhaansada baa biyahaas dhulkaas u haya laakiin laga sugi inta wax ka soo baxaan hadhow markay biyuhu guraanna caws madow baa ka soo baxaya oon waxba cuni karin oo gubtay waxaad moodaa ka soo baxaya meesha oo dhoobad iyo wix isla dhex fadhiyaan isagay ku intifaaci maayo laakiin biyihii loogu imanayaayo dawaabtuna iyo xayawaankuna waa ka cabayaa dadkuna waa ka dhaansanaya soo moo jeedid markaasaa dadku ku intifaacaya dadka nooc caynkaasaa jiro oo waxa weeye dad qalbigoodu diintii way xafidayaan way haynayaan laakiin diintii ma fahmayo isagoo qur-aankii bartay oo xadiidkii baranaya haddana ku dhaqmi maayo waxbuu xadaya waa zinaysanaya dad buu isku diraya been buu sheegaya inkaar buu ka shaqaynaya war heedhe waxaan aad baratay inkaar qabimeyn kugu duxi wixii sayaxba kuma duulinba sayaxba kuma duulin ninkani wax alla waxa uu bartay iyo diintii meeye cid kalaa u imanaysa soo cid kalaa ka baranaysa cid kalaa ka faa'iidaysanaysa laakiin isagii kuma intifaac qabo ku dhowrsan maayo ilaahay kaga cabsan maayo ummadda ku nabadgelin maayo alle ugu dhawaan maayo wa kanaa qofkani laakiin hadduu afka kala qaado aqoontiisa waad la isagii soo waa nin ajaa'iba kitaabku baalasha jare hadduu qofkaasi gabdha wax u sheegayaa yidhaahda ama uu yahay ummaddan wax barayaana cajaa'ib oo ninku aqoon badan ah munfaco badana cilmigiisu ummaddu waa ka dhargaysaa isagii soo maaha wax ka xaaraana maba jiraanba marka kaasi soo lamid maaha dhulkii biyaha loogu imanaya marka dhulkiibuu la mid yahayba kaasoo kale dad caynkaasaa jira buu nebigu leeyihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin ilaahay qofkuu khayr la doono diintuu fahansiiya lama odhan xoolo badan baa la siiyaa garaad baa laga dhigaa caruur badan baa la siiyaa maalqabeen buu noqdaa baasaboor buu qaataayo dibaddu u dhoofaa baqaaruu furtaa lama odhan maxaa la yidhi yufaqihu fidiin hadduu ilaahay khayr kula doono diintaa lagu fahamsiinaya qalbigaaday ku duxaysaa diintii waad fahmaysaa qodobka saddexaad waxaa weeye buu dhulka ka waa dhul iska dix ah dhulkaasi wax ka soo bixi maayaan waa bacaad kaa fadhiya waxba ka soo bixi maayaan biyo kasta oo ku da'a waa tag kale waxba ka soo bixi maayaanba biyo intay ku qabato arladaas inaad ugu timaado ha sugin adoo haraadan maantao dhan hadday mirtu hayso waa dhulkaa bacaadka waxba ka soo baxayn iyaduna waxaa weeyaan ummaddu ku intifaaci mayso dad caynkaasaa jiro oo qalbigoodu diinta uma soo jeedo ma baranayaan ku dhaqmi maayaan ma xafidayaan oo ay gaaladu u horayso iyo wixii la mid ah ma fahmayaan hadday xitaa cilmigii iyo diintii maqlaan ku intifaaci maayaan oo xalaal iyo xaaraan waxay ka celinaysa wax u fasaxayso midna ma ay jirto taasi marka waxay tusinaysaa haddii alla idmaayo waxyigu nebigu tusaale ku bixin jiray waxaa ka mida ah tusaalayaashii nebigu bixin jiray dadku say u fahmaan isaga iyo nebiyadii ka horreeyeybu tusaale ku bixiyey wuxuu yidhi xadiidka abi hurayra rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maalanii wuxuu yidhi maalanii fi nabiyiina kamaali rajulin banaa daaran faaxsanahaa waakmalahaa waajmalahaa wataraka fiiha mawdicu labina lam yadachaa fajacala annaasu yatuufuuna bilbunyaani wayacjabuuna minhu wayaquuluuna xursuga aniga iyo tusaalahaygu nebiyadii iga horreeyey wuxuu la mid yahay nin aqal iyo daar qurux badan dhisay oo hagaajiyey oo dhammaystiray oo qurxiyey laakiin wuxuu ka tegey xabad bulukeeda meel la geliyuu ka tegey oo dadku intay yimaadeen ay daartii saa ugu wareega war gurigu qurux badanaa cajaa'ibsanaa ilaahow yaa meesha xabad bulukeeda uun ku awda intaa umbaa ka dhiman umbaa dadku leeyihi inta kale gurigu waa okay waxba ma qabo laakiin meeshaasa qof waliba u muuqanaysa u leeyahay halkaa yaa ku awda wuu nebigu le sl slam alay faana min annabiyiin faana fi nnabiyiina mawdicu tilka labina anigu nebiyada marka la ii eego xabadaa ah ee meesha ka maqan baanahay yani waa maxay nebigii ugu dembeeyey ayaanahay meeshii markii la geliyo waa idhantaaqalki waa dhammaystiranya soomaa albaabkii nebinimada waa xidhnay kuwa waxaa jooga maanta adduunka asia ku nool hindiya iyo bakistan iyoy <coughs> ku nool yihiin iyo imaaraadka qaar baa joogo afghanistan meelahaas ku nool yihiin waxaa la yidhahdaa qaadiyaaniyiin baa la qaadiyaaniyiin waxay waa soomaan saynu u soomaynoo kale sakaday bixiyaan waa xajiyaan waa tukadaan nimankaasi qur-aankay akhriyaan haddana laysuu bimuslimiin muslimiinna maaha waxay aaminsan yihiin anna baaba nubuwati lam tuqlaq bacdu waxay leeyihin albaabkii nebinimadu weli lama xidhin waa furan yahay oo nebi maxamed nebi baa ka dambeeye la yidhaahdo axmed haadiyaani waxay leeyihin laa ilaaha ila allaahu axmed rasuulullah oo maxamed meeye waa laga dambeeyey madaa warhaya kuleey axmed baa ka dambeeyey aadiyani axmed haadiyaani waa nin ingiriisku u sameeye ku baabiinaya iyaga ayuu ahaa waagii kacdoonkii jihaadka ahaa ee mubaaraga uu ka jiray meeshaas waayahay taasi waa maal nebigu bixinayo inaan cid ka dambaysa aanay jirin tusaalayaasha nebiga waxaa ka mid ah isaga iyo ummadiisa tusaale ku bixin jiray isaga iyo ummadiisa suu nebigu ummadda ugu lex jecloonayo wuxuu nebigu yidhi xadiidka jaabir salawaat ullahi wasalam aleh fi saxiixi muslim uu nabigu leeyahay maalii wamalukum kamali rajulin wqada naara dad yahow aniga iyo idinku tusaalahayagu wuxuu la mid yahay nin goor habeen dab shitay oo xaabay dab intuu isu keenay dabkii shitay si wacan markuu dabkii isu raacay oo siraadmay oo oogtii baxday xasharaadkii kobajaagii iyo baalalaydii iyo ayxii iyo wixii soomaalidu ay de odhan jirtay hawtulhamaga xasharaadkii dabkii inay ku soo yaacaan soma xilliga roobowga ah lambadaha laydhka inay sida xasharaadka ugu wareegaan dabkiibay sidaa dadka ugu soo yaaceen markaasaa ninkii ile isagu wuu garanayaa isagaa shito waxaan dab inuu yahay xasharaadkani maxay moodeen elays caadi ah ku soo yaacayaan hadday ku dhawaadaan ku gubanayaan soomaa waa ka hufayaa yadubu waa ka hufayaa dad iyo saasaa guntigaan idin hayaa naar baad ku farabaxsanaysaan anna waa idinka hayaa waad naga farabaxsanaysaa buu nebigu le sal ly slam war ka jooga war ka joogaan idin leeyahay guntigaan idin hayaa sida xasharaadkaa dabka ugu daadanayo ad dabka ugu daadanaysaa buu nebigu le salawatullah waslamu calayh waa lexjecladii nebiga dadka si ugu lexjecloon jiray diintooda iyo aakhiradooda inuu nebiga u ilaaliyo salawatullahi waslamu calayh waxaa ka mid a ah xadiidka ummadda nebigu kaga sheekaynayo maalu ummatii maalu lmaطar laa yudra awaluhu khayrun am aakhiruhu ummadayda tusaalaheedu wuxuu la mid yahay sida roobka oo kale roobku marka uu soo curto ee uu bilowday da'ayo lama oga ma intiisa hore hogasha hore miyaa waddankoo dhan biyo dhigayso khayr leh mise hoglaha dambe miyaa la ogyahay roob haddii la sugayo uu soo curto roobku hogashan hore miyaa arladu wada biyodhigi doonta oo lagu barwaaqoobi doonaa mise talow hoglaha dambe ee roobka u dambe midna lama oga saas wey buu nebigu yidhi salawaat ullahi ummadayda ma kuwoodii khayr badan mise kuwoodii tan xadiiska axmed baa soo saaraya tirmidi asheikh alalbani wuxuu leeyahay xadisku waa darajadiisu waa saxiix fadliga ummaddan leedahay buu xadiisku sheegaya tusaalaha waxaa ka mid ah nimanka yahuudiya nasaarada ah ee dadka la jeclaysiiyey ee laynoo ka taagla'ya kudayashadooda diintuna ka warrantay dad badanoo muslimiin ay ku dayan doonaan oo sida timaha ay u xiirtaan baynu u xiiranayna dhar kastay u qaataan baa loo qaadanaya saraawiisha iminka dhallinyarada qofu alla u naxariistame waad aragteenoo barida bartankeeda sarwaalka laga xidhan barida bartankeeda gumaarka meel ka hoosaysa talow baan ku qiyaasay baa qofka sarwaalka ka xidhan yahay haddii halka haba ka xidhe ee shaar weyn hadduu qabi maxaa kaa bii <clears throat> shaar weyno waxaan astura hadduu qabi maxaa kaa bii lahaa mid yaroo suunka ka sarreeya suunka inuu muuqdaa la rabaa lagu leeyahy waa nooc casri ah, iyo xaragada iyo guntiga ka mida waa inuu suunka muuqdaa sunka inuu muuqdaa halkaa barida bartankeeda laga xidhanaya shaarkuna waa yeriya hadduu qofku foorarsado waxaa muuqanaysa waxaan wanaagsanayn baa muuqanaya gaala yahuud iyo nasaara laga arkay timaha say u jartaan baa loo jaranaya say u baa loo soconaya waxa ay wataan oo dhan baa dadka la jeclaysiiyey waana hay shareecadu ka warantay in arrintaa dadku ay samayn doonaan tusaalaa nebigu ka bixiyey oo dadka ahlu kitaabka idinkaa ka qiimo badan yahuud iyo nasaaro tusaalihiis nebiga dhegey salawatullah wasalaamu calayh wuxuu yidhi maalukum wamalu ahlu kitaabayni kamaali rajulin istajara ujara dadka ahluyahuudiya nasaaro tusaalahooda iyo idinku wuxuu la mid yahay nin maalan dad shaqaalaha soo kiraystay oo inay u shaqeeyaan doonaya dabeetana ku yidhi man yacmalu lii gudwatan ilaa nisfi nahaari calaa qiraatin oo shaqaalihii markuu isu keenay ku yidhi yaa ii shaqaynaya aroorta laga bilaabo ilaa iyo hadhkii ilaa duhurkii yaa lacagta qiraadka waa la waa lacag qadaadiicoo sunuuda waagaa la isticmaali jiray lacagta caynkaas ee sunuuda qadaadiicda ah shilimaadka ah yaa iigu shaqaynaya caynkaa yidhi oo facamilat ilyahuudu yahuudi markaasay ku shaqaysay uma qaala man yacmalu lii min nisfi nahaar ilaa salaati alcasri calaa qiraad hal hilin markii duhurkii la gaaro dee yuhuuddii ay fushay shaqaday dhammaysatay shilinkoodii la siiyey ayuu wuxuu war inta salaadda casar laga gaadhayo ilaa salaada duhur yaa ii intii in lamida ah hal qiraad yaa iigu shaqaynaya shaqaalow fa camilat inasaara nasaaradii baa shaqaysay uma qaala man yacmalu lii min alcasri ilaa an taqiiba ashamsu calaa qiraatayn casarka laga bilaabo ilaa intay cadceedu dhacayso yaa laba shilin iigu shaqaynaya watiguu wakhtiguna waa ka yaryahay lacagtuna lacagtu waa ka badan tahay ninkii aroortii ilaa duhurkii shaqeeya hal shilin baa la yidhi duhurkii ilaa casarkii shilin casarka dabadiisa ilaa cadceeddu intay dhacayso so wakhtiguma koobna lacagtu lacagtuna ka badan wakhtiguna wakhtiga ka yar yaa iigu shaqaynaya waa miaal nabigu bixinaya salawatullahi wasalaamu calayh markaasaa muslimiinta waxay yidhaahdeen annagaa ku shaqaynayna arrintaa iyadaa sidaa markuu yidhi baa yuhuudi carootay oo nasaara carootay maxaad saa u yeelaysaa markaasaa wuxuu yidhi maa yani maa lanaa akaru wa aqalu caطaa'an maxay ku dhici kartaa nimanku waana ka shaqo badannahay mushaharko iyo xogaaga mushqaayadana iyagaa naga fara badan qaala hal naqastukum min xaqikum wixii aan idinkula heshiiyey war ma ka dhimi baa jira soo qof al aan kugula heshiiyey kuma siin yoomkaagii soo kuma aan siin qaaluu laa ka dhintay ma jiro qof walba waa siisay fadalika fadlii uutiituhu man ashaa anaa iska le waa kan waa anaa antidaydi weeyo anu ciddaan doonaan siinaya lakiin idinku miyaa wad hay wixii aan kula heshiiyey ma idin siiya haa ummadda muslimiinta fadligeedu caynkaas idinkaa ka qiimo badan wakhtigiinnaa ka yar fadligiinnaa ka badan ajarkiinnaa ka badan idinkaa in laydin raaca mudan oo laydin jeclaado ma mudna kuwaa micnuhu wey waxaa ka mid a ah nebigu tusaaluhu ku bixiyey isjacaylkooda muslimiinta maalu lmu'miniina fii tawaaduhim wa taraaxumihim wa tacaatufihim isjacaylkooda iyo kalgacayltooyadooda iyo suturaalkooda jidh kaliya la mid yihin haddii jidhkaasi qaybi xanuunsato xubin ka mid intiisa kale xanuunka iyo xumadda waa la wadaaga oo dee haddii fartaa qabto suuragal maaha aynad caawa iska seexato intaada kale adoon wax xanuuna dareemayn farta uu xanuun ku koobnaa suuragal maaha waxaa weye caawdha xalow ma xalolmaan seexanoo fartaasaa wuxunay kaga dhaceenoo kaar baan kala seexan waaya baad leedahay marka jidhka qofka muminkii waa intaas muminka iyo munaafiqa buu nabigu tusaale ka bixiyey salawatulahi waslm wuxuu yidhi maalu lmumini aladii yaqra'u lqur'aan qofka muminka qur akhriya kamaali lutruj wa acmuhaa ayib urteedu wax wanaagsan liinta markasaa loo diiraya udgoon yar bay leedahay waa wax macaanoo liin macaan baa la yidhaha wax macaan taasay la midta wamahalu lmumini aladii laa yaqra'u lqur'aan kamaali tamra muminka qur aan akhriyin laakiin waa nin mumina kitaab miduu soo qur'aan akhrin maayo oo uma jeeda qur-aanka akhrintiisiiba qofka caynkaasi wuxuu la mid yahay xabadda timirta oo kale timirtu laa riixa laha wa acmuha xulwun timirtu urmale markaad xabad timira soo qaato urso istiraado waxbaa kaaga soo war waa timir une waxba kaaga soo wari maayan dhadhankeedu waa macayn laakiin urma laha wanaagsan oo qofkani nuxur nuxurkiisiiba wax ka siiyihiin dhuuxiisiiba wax ka siiyihiin qofka kani wamahalu lmunaafiq alladii yaqra'u lqur'aan munaafiq qur-aanka akhriya wuxuu la mid yahay kamaali riixaana baasha riixaanta iyo geedxamarka iyo waa bahal ku dhowdhowo laakiin ka caleyma balbalaaran riixaanta baasha leh oo udgoon weeyaan baashaasuu la mid yahay riixuhaa ayib wa acmuhaa mur urteedu geedxamarka markaad soo ursato wax udgoon da calaalisa ka war waa khalaar soo maha munaafiq qur-aanka waa ahrinaya qur-aan akhrintiisu waa fiicanta ku dhaqankiisa markaa fiirso war ninku xumaa war ninku xumaa dhaqan marka xaggeeda loo hadlo ninku xumaa waa munaafiqba laakiin markuu ahrinayo fiicana qur-aanka waa caynkaas wamalu munaafiq aladii laa yaqra'u lqur'aan kamaali lxandala munaafiqan qur-aanka ahrin waa ka gaamurayde kaasi wuxuu la mid yahay qalfoonta ama qaradameeraadka bahalka la yidhaahdo laysa lahaa riixun wa acmuha mur ur ma laha dhadhankeeduna waa kharaadh buu nebigu yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaa asugu tusaale ka bixiyey qur'aanka qofka yaqaana ee qur-aanka ahriya wuxuu nebigu iyo qur-aanka qofka la saaxiibka ah iyo qur-aanka qofkaan la saaxiibin oo akhrin tusaalnabi ku kala bixiyey wuxuu yidhi innamaa maalu saaxibu lqur'aan ka maali saaxibi libili qofka qur-aanka akhriya tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ee qur-aanka saaxiibkiis ah ka saaxibi libili ka maali saaxibi libil qof geel dhaqanaya oo kalu la mid yahay oo geel leh almucallaqa almucaqala geel dabdabdaran qof meel ku haystu la mid yahay in caahada calayha amsakaha wain alaqaha dahabat awrtaa meesha u dabdabran hadduu qofku ka warhayo oo marba ka soo dul wareego oo marba maxaan kugu soo noqdo de awrta waa haysanaya ka baxsan mayso haddii laakiin uu iska sii daayo se u seetaysanayaan baa seetadu wada furanaysa ama isagoo aan dee seetaynba bay iska tegayaanoo baadidoonkoodaasoo dhu ku rafaadaya qur-aanka qofka marka ahriya ka baxsan maayo qofkan qur-aanka aan ahrin soo maaha qur-aankii waa ka baxsanaya la arki maayo mutafaq caleyh waxaa ka mid a ah xadiidka rasuulku leeyahay maalu lmunaafiqi ka maali shaah munaafiqu neef adhiya ayuu la mid yahay oo dawaqsan alcaa'ira bayna alhanamayn taciiru ila haadihi maratan wa ila haadihi mara laa tadri ayuhumaa tatbac wuxuu la mid yahay neef adhiyo laba xaynoo adhiyo halkan jooga marba xayn baa neefkaasi ku ordaya wuuciyaya kaasu u tegaya mase kiisii maaha ka soo noqonaya kan u tegaya mase arigiisii labada xayne ariga ah miduu ku biiro garan maayo ma muminiintu si wacan ugu biiraa ma si wacan ugu biiraa munaafiqu ma garanayo waa ninka inkaarqabaha labada can ku daaqaya laba afle laba can ku daaqa malaba mar boqolu la shaahaya uu isleeyahay masaalixdaada ku ekayso amaaashii iyo wakhtiga iga yara dhammaaday ilaa amhaalo badan baa intaa caawa aan ku joojinno asal allah an yajcalana miman yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana